الحديث الرابع والثلاثون حديثك صدن يا أفريا هذا محله وروى البخاري امام البخاري وحو كوري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله رسولك إلهي باللعنذي صلى الله عليه وسلم المتشبهين رقا اسكو اكيسية من الرجال رقا حالي كمدهم بالنساء الدمر رقا الدمر اسكو اكيسية سيدا الدمر كوحرانا دقوا الضلوشنا نعلق بوي ملعون آه ذهبوا حرانا سلكوا قشنا daabu xirana waa nacallaqada garkiyu xiida markaasaan gabar iyo asagii lakala oqon habar iyo asagii lama kalaya nacallaqada dumar isku ekeysa labe haddii garkan waa calaamaddii lagu kala yiqiin sooma han la yaan qisa nin macallin ii sheeg macallin dugsi meel meeshaas ku haya qisa uu ii sheegaan aad ula yaa wuxuu yidhi oday shayd iyo habar hooyo shayd oo meel wada degan garkiiu xiir hooyaduna aysan gar lahayn mogta caruurtii marka ardadaha waa kala aqoon waaye marka midkaan odagaa garka xihanay waxay mooda hooyada caruurtii ibsalada meesha maraaya markaasay yidhahdeen ayey ay markaas wuxuu yidhi inta dhagax qaata caruurta isagoo eryey uu ii keeno oo cayrinay war ka har war ka har war maxaa dhacay war maxaa dhacay war ka har markaasuu yidhi idabdalay waa ifaduulinaya maxaa dhacayanay kugu fali waxay leeyihiin ayey waxaan waryaa idabdarinti maxaa ayey u leedihiin ninka odagaa waa ah, macali baa kala gala weyn sidaas u gafuur muuxsan yahay ayadii markasayn kala gala weyn ee annaga faduulba nagama ahayn kuma laha marka yaa sharta ka shaqeeyey waxaa ka shaqeeya calaamadii rabbi u sameeyey qofka suuliyey soo ma asagaa sharta ka shaqeey caruurta masaakiinta dugsilada meesha iska maraag marka biyo may weydiisa ayeeyo biyona si wax saasa ilaw ayeemaan waa awowi marka waa nooc marka ilaahi weynaya kala duway waa isku ekaysiina bal fiir darkiyu xiira markii xiira way dabdab marka waa macallaqabe ragga isku ekaysiya dumar ama sida gabadhii jalbaab qaadanaya indhashareed waa macallaqabe waxaa kaloo nabigu lacnaday walmutashabbihaati dumarka isku ekaysiya min anisaa dumarka caalay ka mid yihiin birijaali ragga dumarka ragga isku ekaysiya waa nacallaqabayaal gabadha hadday surwaal iyo shaati isku taagtay nacallaqabtow qamiisa isku taagtay iyo cimaamad waa nacallaqab macawiis iyo shaati isku taagtay waa nacallaqab malcuunad way naxariis alle ka dheeray surwaalka hadda jira surwaalkaa jira malcuuniin wey rawaahu bukhaari xadiidka wariyey raqamka an kun sideed boqol sideean iyo an qaala xaafid xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi raximah llah fii fatxi lbaari qaala dabariyu wuxuu yidhi almacnaa macnuhu wuxuu yidhi laa yajuusu uma bannaana lirijaali ragga atashabuhu inay isku ekaysiyaan binisaai dumarka fi libaasi dharka waziinati quruxda dahab inay xirato inuu xirto sida haweenayda waxyaalaha la isku qurxiyo allatii quruxda taqtasu gaarka ku abin ah nisaa'i dumarka walaal cagsu dabagedisna ma banaana cagsigu waa maxay waa in dumarku ay ragga isku ekaysayaan qultu waxaan leeyahay sheikhu wakadaa sidaasaa ku sugan fil kalaami hadal wakadaa sidaasoo kale qudunku ado walxukmu qudunku kadaa saasuu ahaado fil kalaami hadalka oo ragga lama ogola sida hadalka ilaahay qofka siduu u abuuray waa inuu u hadla waxaan la ogolayn waxay tahay hadalaa ilaahay u abuuray hadalkiisa inta bedelo ninkii uu dumarsiisa u hadla ama gabadhii hadalkii ilaahay u abuuray inta bedesho inay sida raggii u hadasho waa wax xaaraanta waa waxa taas waa wax xaaraanta wakada sidaasoo kale xukunku haba fil kalaam hadal wal mashi socodkana waa socodka dumarku qaab u socdaan ragguna qaab waxaa xaaraana gabadhu inay nin iska dhigto markay sidii ilaahay u abuuray inay waxaa xaaraana ninku inuu dumar isku ekaysiyo markuu socdo waa xaaraan inuu isagii dhammaaba isbedelo haweenay iska dhigo ta dhakhtartagoo yidha dumar ha dhigo de waa mid shaydaannimada u qistay mogta ah, kaas shaydaannimadiisu waa weyntahay taas waa weynaada warkiisa wa amaa damu tashabuhi isku ekaysiinta eedaynteeda bilkalaami hadal la yskugu ekaysiiyo iyo walmashii socod fa muqtasun waa mid lagu gaar yeelay biman qofkii facala sameeya daalika arrinkaas camdan waa qofka isagu kaas u sameeya laakiin hadalkiisaaba ilaahay sidaa u abuuray hadal yaryar la dhihi maayo hadalkaas hadal dumar u egay waa yaryarya la dhihi maayo ilaah sida u abuuray kaasu dhib ma leh ama gabadhan hadalkeeda hadal mid u ego sidaaba alla u abuuray la dhihi maayo hadalkaas xulo waaweyn dabiilaasa la dhihi waxaa la diidaa waa wax qofku asagu iska doondoonay waa socodka iyo hadalka